bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilman watuqan ya rab alcaalamiin allahuma salli wslim wbaarik wancim cla sayidina wxabiibina waqurati acyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu waxaan soo dhigannay casharkii ka noogu horeeyey masaladu haddee ka jabta hal qolo sida loo xalinayo saas soo ma ahayn yah tusaale haddan kuwa ku soo khatinno ah qofkii dhintay wuxuu ka tegey sideed gabdhood amaaniyat banaat siddeed gabdhood ayuu ka tegey iyo hooyadii iyo adeerkiis qofmasaddex qole soomaa gabdhahaas faraha badan maxaa siinaysaa ya uluaan baa la siinaya hooyadana maxaa la siinayaa sudus cam shaqiiqana maxaa la siinaya yaah waa casabo soomaa cayn baa u qaadanayna ku dhisanaa masalada labadan qaybood waa isku hadlayn bay haystaan maxaa ku dhisaysaa lix lix maxaa u ah maxaa saddex meelood meel waa ah? dee markaas laba ku dhufa afar sooma maa haye maxaa lix meelood meel waa ah? yah hal maxaa soo haray labadooda halka soo haray waxaa siinaysaa camkaa siinaysaa oo muxuu ku qaatay casaba binafsi buu ku qaatay soo maa halkaa baashma adeerku waa hal adeer halkan asaga qaadanaya hooyadu waa hal hooyo hal bay qaadanaysaa meedku intee hoo yeelan karaa waa hal hooyo keliya soomaa gabdhahan sideedda ah maxay qaadanayaan sida caadigaa sideed markaas afar loo qaybiyo waa qaybsami kartaa soo maa laakiin hadda waxaa la qaybsanaya waxaa weeye waa afartaa la qaybsanaya sax hagaag halkaa markay marayso waxaan leenahay afar shay afar sahmi uma qaybsami karto sideed qof dee boonti ugu qaybsamaysaa laakiinse hee tir ahaan uma qaybsami karto maxaa la samaynayaa waxaan fiiranaynaa laba midkood afar iyo sideed in aysan wax shaqaa isku lahaynoo tabaayun ay tahay iyo in tawaafuq ay tahay oo tiro u qaybsamaysa hee aan heli karno tirada ugu weyn u qaybsami karta maxaa weeye waa afar soomaa afar qaybi kan waa hal kanaafaru qaybi waa labo labadaas maxaa loo yaqaanaa yah wifq cadad ru'uus soomaa tanna waxaa wifqi sahmi waa sahmigan wifqigiisi weeyaan soo ma ahayn waa tawaafuq birubuc rubucay iska waafaqeen maxaa yeelay halku rubuc afarta wuxuu yahay afar meeloodoo meel labaduna siddeedda maxay u tahay soo waxay u tahay afar meeloodoo meel labo afar lix sideed waa afar labadoo la isku daray sodaas maa ayib halkan markay marayso waxaan soo helnay wifqigii gabdhaha sideedda ahaa oo laba labadaas ayaan qaadayna ayaa ku dhufanaynaa lixda ayaynu ku dhufanaynaa lix laba ku dhufo labiyo toban wixii labiiyo toban lixda geeya kuwanna ugu dhufo de afar ku dhufo waa sideed laba hal ku dhufo laba laba hal ku dhufo isku dal horto ma tegaysaa way noo saxantahay markaas waxaan helnay sideed gabdhood in sideed xaboo ku soo beegmatay oo midda muxuu qaadanaysaa markaa min hal buu qaadanaysaa intaas waa muraajacadii casharkii shalay maanta waxaan insha allah sida ciwaanka noogu qoran oo kale tasxiixu linkisaari lwaaqic calaa akara min fariiq masaladii aan dhisaynay ayaa waxaa imaanaysa hal qolo wax ka badan inay ka jabto laba qole ka jabtay oo xoolihii ay qaat jabidu wax kale maaha jabidu maxay tahay xoolihii ay qaadanayeen ku soo beegma ayaan si toosa oo aan boonti lahayn hee aan ugu qaybsamayn macnuhu waa sidaa ayadoo hal qolo ka jaban taha waan soo gaaran waxaan kaloo qaadanaynaa maanta insha allah ayadoo laba qolo ka jaban tahay saddex qolo iyo afar qolo afar wax ka badan maoy jirtaa su aan iska tirno marka waay hagaag waay waxaan raacaynaa hababka looga shaqaynayo markii dhowr qolo ka jabantahay koo waxaan leenahay nanduru bayna sihaami kulli fariiqin wa bayna cadadi ru'uusihi soo waxaan isku fiirinaynaa sahmiga ay qaateen iyo madaxyadoodu intay tiro la egyihiin annagoo u fiirinayna tawaafuq iyo tabaayun way jabtaye haddaysan jabin de labada midtoon loo egmi cadayba u qaybsanayaan soo maa afar qof yihiin oo siddeed xaba qaateen midiiba labay qaadanayaan laakiinse markaananu meeshu way jabtay ma maxaan u fiirinaynaa tawaafuq iyo tabaayun kay noqoto fain tawaafaqa hadday tawaafuq meeshii u yimaado waa soo sharaxna tawaafuq wax la yidhahdee na'hudu wifqa cadadi ru'uus halkaas ti hore kala mid tahay maxaa qaadanaysaa cadadiru'uuska wifqigoodii baa qaadanaysaa o wanaxtaafiduhu meel baan dhigaynaa asmasalihii la aadimayno maadaama dhowr qol ay ka jaban tahay asmasalaha kan ugu horeya la aadimayee meel baa la dhiganayaa iyada ma dhigatay wain tabaayanaa hadday tabaayin noqdaan lid isku noqdaanna naxtafidu kaamila cadadi ru'uus cadadi dhan baa meel dhiganayna waaya taasna waa isteebka labaad kan saddexaad waxa weeye nuqaarinu waxaan isbarbar dhigaynaa bayna alacdaadi alatii ahbatnaahu tirooyinkii aanu soo xifdisanay tusaale ahaan markay afar qolo ka jabantah ama laba qolo ka jabantahay aan tusaalahaan isu qabanne oo qoladii u horaysay wifqi uu soo baxay wifqigii xagganaa dhigata qoladii labaad baa fiirisa wifqi baa ka soo baxay halkanaa dhiga soo laba wifqi iskuma imaan laba tiraad ku timaada soo maah labadaa tiroo isku timaaday waxaan u fiirinaynaa bilmumaahalati inay isku mid yihiin o awilmuwaafaqati ama inuu tira ka dhexaysa ay jirto awitabaayun ama wax ka dhexeeya uusan jirin awilmudaakhala ama ay isgelayaanoo miduweyn tahay tan kalan lahee ay hoosgelayso intaa markaannu samayno tilaabada ugu dambaysa oo la qaadaya waxaa weeye yantuju min haadihi almuqaarana isbarbardhiga tirooyinka la isbarbardhigaya waxaa ka soo baxaya cadadun waaxidun yusamaa jus'u sahmi tiro loo yaqaan jus'u sahmiga ka soo baxaysa uma nadribuhu biasli اlmas'ala ayib tusaalahaan soo qabsanaynaa meesha waxaa ka tegey iisoo yeeli waa basiid wax weyn meesha miyaana sitta soomaa yaa kaloo ka tegey alaaa akhawaat absoma hayeyaa kale iyo hooyo xagaag bannaadka maxaa siinaya uluaan akhawaadka maxaa siinaysaa alakhawaatu maca albanaati waa casabo sooma magaooda casabadoodu casaba bil maca alkhayr casaba maca alkhayr hooyadan maxaa siinaysaa walaalo farac iyo walaalo waa joogaan maxaa siinaysaa maxaa kudhisaa masalada laba isku leenaad joogtee yah lix soomaa hagaag lix saddex qaybi laba ku afar lix lix qaybi maxaa soo haray yaa hal baa soo haray sooma hagaag hal baa soo haray horta masalada way dhisanta hadda maxaan samaynaa tasiil masaladi baanu asal dhignay soo hagaag waxaan fiirinaynaa inaa cewl u baahan tahay u baahan maya waa qaybsanta cawlka laga fiirinaya aggaan laga eegaya cawlka koow hal labo lix waa la siman tahay uma baahna ayib wax jabida maku jiraan baa leen hoos ka soo bilow hooyo halkeeda way qaadan kartaa soo waa hal hooyo saddex walaala ah oo meedkay isku aabba ahaayeen maxaa ku soo beegmay hal daloolba ku soo beegmay horta waa ka jabanta hal may qaybsan karaan qaybintaan ka waa qaybin nooceeya qaybin anhee boontigelin baan ka hadlaynaa miyuu qaybsan karaan maya gabdho lix ah haye afar xabo ma qaybsami kartaa waa maya maxaa soo baxay inay ka jaban tahay laba qolo soomaan haye haddii halkaa qolo ka jabnaan lahayd markaan isku fiirno wixii noo soo baxa gee la aadi soomaan tan waa sidii lafteeda laakiinse leen saddexaad baa soo geliya steeb saddexaad baa meeshii imaanaya bal fiiri tan aan ku bilaabaynaa lix gabdhood hadday afar qaateen boonti baa gelayeen inaan boonti ka saarnaan rabnaaye maxaan samaynaynaa waxaan leenahay lix iyo afar wifqi miyaa ka dhexeeya mise tabaayun tira u qaybsami karta ma jirtaa maxay tahay waa labo soomaan tan laba qaybi tanna saddex maxaa noo soo baxay wifqi ah caaduruusu intay noqdeen xagee geen jirna markaasoo kale hadda mayo mayo agagn waxaan leenahay maxfuudaat baa qoranaysaa waxa la dhaho maxfuudaat waa dhiteysanaysa saddexdii xaggan keenso xaggaa warkaa waa ku dhacay soomaa kuwaana u imaanayna maadaama meesha hal qol aysan ka jabnayn waa in baasha la mideeya haddii hal qol ka jabnaan lahayd caladuu saddexaas meesha maahan keensanay waxay geyn lahayn waaya saddex gabdhood hal ma qaadan karaan waa tabaayun tabaayun hadday tahay maxaan samaynaynaa kaamila cadadi ru'uus maxaan qaadanaynaa cadad ru'uuska oo idil asagoo dhan baa qaadanayna waa intee asagoo dhan saddex xagaan saddexdii kaan halkaas maxfuudaad baa la yidhaahdaa afartii masalada ku eegaysa tamaul baa ku eegaysa waxaa ku eegaysaa tabaayun waxaa ku eegaysaa tawaafuq waxaa ku eegaysaa tadaakhul intaba ku eeg hadda laba saddexaad maxay isu yihiin tamaaul soo ma ahan haddii meesha tamaaul yimaado mid ka qaado haddii tabaayun yimaado ayaga isku dhufo wixii ka soo baxa qaado haddii tawaafuq yimaado wifqiga mid ka soo baxa kan kaloo dhammaystiran baa ku dhufanaysa tusaale keenin doona tadaakhul hadduu yimaado kan weyn qaado waaya hadda tamaafil baanooyi maxaan samaynaynaa mid un ka qaado saddex qaado saddexda aad qaadato magaceed jusu asahmi wata jusu sahya ayadaa qaadanaysaa ayaa ku dhufanaysaa saddex lix ku dhufa kaam yaa iyo toban soo maa toban markay tahay wixii siddeed toban lixda geeye kuwa noogu dhufo dee saddex afar ku dhufo labiyo toban saddexan ku dhufo adeaadku dhufo isudar horta tagtaa tagaysaa inoo saxanta hagaag ma ansaxda hadda marka qolyahee ka jabnayd oo dhan baashu si caadiyo toosan buu qaadanaya waxaan boonti lahayn haa lix gabdhood bay ahaayeen labiyo toban lixu qaybi midiiba labay qaadanaysaa saddex walaalaa ahaayeen midiiba maxaa ku soo beegmaysaa hal masalada waxaan leenahay musaxixa ka maxaa la dhahayaa waa musaxixu lmas'ala mas'aladu meeshay ka ansaxday weeyaan marka waa ku dhacay soomaa hal eray bixin baa nagu soo korartay oo ah jus'u sahmi iyo maxfuudaat warkaa waa ku dhacay soomaa tusaalaha labaad aan qaadanno waaya iisoo yeerihin labaad ya casharka waa helaysaa meel kastaa ka helaysaa muraajacadiisa iyo waa helaysaa waaya iisoo yeeri afar sawjo buu ka tegay ninkaas ilaah adiga allah haye yaa saddex iyana ma ka tegi col iyo halaan jirin haye iyo wiil miyaa iyo bint miya mis miya intaas baarak afar sooj maxaa siinaysaa yaa maxaa yeelay yaa carruur baad joogta soo maa maxaa siinaysaa hooyo ma joogtee lix meelooda gabadhani ciyada keliya haddaan nisba qaadan lahayd laakiinse wiil baa yimi maxay noqonaysaa casabatun casaba bilkhayr bisababi hayrihaa weeyaan soo maa ka wada dhigaysa meeshii waxaa jooga oo qaybtii hore ku jira iyo sudus oo qaybtii ku jira maxaa ku dhisaysa masalada labaataniyo aye labaatan afar sideed meelood meel maxaa weeye saddex haye lix meeloodoo meelna waa afar isku dar intaa ka jar io bobsiye kam kam toddobiiyo ma hubtaan yaa wadaaga dob tobanka yaa <laughs> halkaa markay baashu marayso horta masalada way noo dhisan tahay soo maa awlna ma wax awlna ma gelin sax laakiinse waxaa fiirinaynaa inay jaban tahay in kale afar islaamood buu ka tegi haye afar islaamood buu ka tegi maxay qaateen saddex way ka jabantaa horta soo kama janna waa ka jabantaa ilaah u sahal saddex eeyooyinkiisa buu ka tegay haye haye markaysa kama jabnaa waa saddex iyo afar si toosa mau qaadan karaan way ka jabantaa ayaguna waan garta haye wiilku markii walaashii la joogto maxaa loo xisaabanayaa lidakari milu xadil oo markaa intee madax noqonayaan saddex madax bay noqonayaan soo wiilkoo laba madax iyo gabadha hala saddex ma loo qaybin karaa macnaheedu muxuu yahay way jaban tahay soo maa saddexda qofa waa ka jabta shaqada kuwaadan qaban waxay korba ka soo bilaabaynaa afar iyo saddex isku eega tabaayin soo maahan maxaan samaynaynaa ciwaankii horta qora almax haye afar iyo saddex maadaama tabaayun tahay caadiru'uuskoo dhan soo qabso isagoo dhan soo xambaaro ma ya zawjaadkoo saddex ayaa afartan waa tibaayin soo soo qaado hee cabdiru'uuskoo dhan soo qaado waa saddex aye saddexi toddobiyo toban waa tabaayin meel ma isaga tagaan meel un iskama ma jirto saddexdaas soo qaado halkaa markaa marayno intee baan ka fiirinaynaa inay isku mid noqdaan tadaakhul inuu jiro oo mid weyn jirto tabaayin inaysan shaqaba isku lahayn iyo ayib labalabaa isugu fiirinaysaa horta labadaan antimetr soomaa hal xaba ka soo qaado afartii keen intaan soo harta soomaa saddex iyo afar maxaa ka dhexeeya ma tadaakhulba ma tawaafuqba ma tamaafulba tabaayun miyaa waaye wax shaqaaskumala soo maahan haddaysan wax shaqaas ku isku dhufo labiiyo tobankaad maxaa loo yaqaanaa jusu sahmi waxaan soo dhigana markay tamaaul tahay mid baan ka qaadanaysaasomaahan markay tamaaul soo harana madaxa isu gela ayaga wixii ka soo maxaa dhahaysaa labiiyo tobankii noo haye ila shaqeey isku dhufo intaas bowsi nambarka qaado isku dhufo kam kam laba boqol ma hubtaan hedhiisa nagaga imaan hawle wixii intaa geeyey intanna ugu dhufo ku dhufo dhaqso dhaqso ya warnoisnooleeyaade taas waa haynaa haye ku dhufo soddon iyo lix dowrkiina qaato inaad ku dhufo ya ku dhufo sida iyo aasoomaa <laughs> ye intaa isu kala daro inay intaa keentaa isku darbowsi soo keeni mayso macnaheedu waxa way masaaladu waynoo saxan tahay hagaag mid kasta aan u qaybinno soddon iyo lix afar u qaybi midiiba intee qaadanaysaa sagaalkeedaa siinaysaa midiiba afartan sideed saddex u qaybi midkiiba intee qaadanaysaa lix iyo toban shan toban miya lix toban dhe shan toban noqon karte laba boqol iyo afar waxay u qaybisaa saddex ya lixdan sideed soomaahan gabadhu lixdan sideed bay leeda wiilka laba ugu dhufo sodoniyo intaasoo asna qaadanaya xisaabta idinkaa iyo hayaaga khaldinina waa fahamteen soomaa labadan isku dar waa ina intaa keentaan keenaysa soo keeni mayso saxanta waa dhanta waa ansixinay masaladan hadhow wixii xoolaa oo la qaybin doono gurya haday noqoto iyo xoola hadday noqoto iyo waxay doontaa noqotee intaasaa loo qaybinaya kadibna wixii soo baxa oo mid loogu dhufanaya insha allahu tacaala waaya tusaalahan wuu dheeryahay ma'adka wuu dheeryahay soo muraajaca badan ku sameeya casharka waa duubaynaa insha alla muraajacaysta insha allahu tacaala haye inaan ka faa'idaystaan waqtiga iisoo yeei labada ayay saddexda ayeeyaa ah, ah, su'aal weeye casharkan dhami anaa ku sheegi doonee baarak allahu fiik haye iisoo yeer tusaalaha saddexaad yah laba zawjo miyaa haye zawjatayn haye saddex iyo miya iyo iyo ikhwaluma intaas miya laba adeer miya liab hagaag la soco baasha kor baa soconaya xawaaxagaagii la iska yaqaana isla dhaafi markastoo kor loo socdo waa inaad maskaxda xoojisaa fahamkeeda muraajaca badan gashaa isku daydaa in aduu keensato maxaa siinaysaa caruur ma joogtee bobsiya ayooyinkana ikhwada luumtaana ah. camkana maxaa ku dhisaysaa masalada rubuuc baa jooge maxaa ku dhisaysaa labi iyo toban labiiyo toban afar u qaybi lixu qaybi saddexu qaybi isku dar maxaan soo haray intaan ma soo harin waa saxanta intaas waa iska waa u nasan mays hadda bilaabanaysa hawsha labo eh, eh, labaxaas saddex saddex ayeeyo labo lix afar laba adeer saddex <laughs> kulli waa ka jabanta miyaysan ahayn la soco gabaygu wuxuu ahaa biqadri اlkadi tuktasabu اlmacaali waman dalaba alculaa sahira اlayaali haddaad rabto inaad meel fiican gaadho oo cirkaa marto waa inaad u soo jeedaa waxa beranays waa inaad juhdi ku bixisaa ma sax ma aha asla marka xataa casharka ahriyo intaas waa inay ka fahamtaa qkiibaaadsodonka haray muraajacadaa kusoo celinaysaa waa inaad ku fahamtaa muraajacada see u dhici kartaa boqolkiiba boqol waa fahme hal mar cashar waa arrin u baahan in laga doodo waa fahamteen soomaa casharku marka hadda waa inaad ka qaadataa siguud u fahamtaa muraajaca u fadhiisataa qofku eh, ardayga saaxiibka ula tagtaa isla muraajacaysaan tusaale adigu aad keensataa ah, haddaad kii horeysaga joogto waa hawl adag wey halkii tusaalowsiiyo haddaa ag fadhido dee juxaa baa noqonaysa juxaa nagu noqon waa fahamteen soomaa waa inaad aduu keenta tusaale waaya intaas markaan dhaho waxaan samaysanayaa wax loo yaqaan almax haye bismillah waa laba dumara weeyaan soomaa maa saddex ma qaybsan karayaan wax tiroo ka dhexaysa miyay jirta maxaa soo wada qaadaysaa labadoo idin soo qaad saddex ayeeyo laba ma qaybsami karaan maxaan soo qaadaynaa saddexdoo idil soo lix walaala ah afar mau qayban karnaa laakiinse maxaan helaynaa tiro hee tiro soo ma ahan loo qaybsami karta tirada ugu weyn baa raadinaysaa mar tirada ugu weyn u qaybsami karta waa laba qaybi tanna labau qaybi yaah maxaan soo qaadanayaa saddexdaas magaceed saddexdu maca duruusba yaa wifqi weeye wifq waa meeshay iska bareen meesha iska gooyeen wey laba adeera saddex ma qaadan karaan maxaa samaynaynaa labadaba hee labadaba labadaba haye meeshan wixii isleh wixii aan islahaynna isku dhufo wax kale meesha yaalaan labadan waa isleeyihiin hal ka soo qaado ayee labadanna hal ka soo qaado maxaa kuu soo baxaya lixdu magaceed qaadhanta jusu lixda qaad ayaa ku dhufane ku dhufo yah toddobaatan iyo laba toddobaatan lix saddex ku dhufo lix laba ku dhufo maxaa ku dhufataa afar labadan maalada kumeelgaarbakumeelgaarnay lix afar ku dhufo xoolaha reerkan leeyihiin waa afar soo maa lix afar ku dhufo labaatan iyo lix saddex ku dhufo yaa sideed toban miya isku dar intaa waa inay seven two keentaa toddobaatan laba waa inay keenta aye ma keent ma keent waaya hadaba ideeyo laba qof u qaybi min sagaal soomaa maah saddex u qaybi min afar labaataniyo afar lix u qaybi min afar soo maah min afar sideeyo laba u qaybi min sagaal way dhanta tusaale kala haray yah tusaale kala maynoo haray halkaas waxaynu waxba inooma harin soo halkaas waxaynu kaga baxaynaa mas'alada oo ka shabtay hal wax ka badan soo maa insha allahu tacaala muraajaco badan sameeya su'aalo badan baa idiin diri doonaa duaa laydmo hada billahi towfiiq wsala allahu cala sayidina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin